cusleeyaa iyadana fii halaaثati mawaadica saddex goobood hadday ka dhacdo saddex meelood ama saddex xaaladood markay ku sugan tahay iyada lafteedana waa la cusleeyaayo sidii tii markaa dilka ukaska ah oo kale ayaa laga dhigaa axaduhaa meesha koobaad ama maaratay mowdica koobaad idaa qatala fi اlxarami waa markuu ku dilo qofku qofka kale xaramkii ay xarami makkata maka xaramkeedii maka xaramkeedii hadduu ku dilo waa la cusleeya si khaladaba ha u dhacdo dilkaasi ha u dhacee magtii adkayd ta markaa maaragta camdiga ah ayaa laga qaadaa qofkaasi ama alqatlu fii xarami اlmadiina haddii laakiin xaramka madiine uu dilku ka dhaco aw alqatlu fii xaali اlixraam ama labada xaram midnaba lama joogina laakiin qofka ayaa xarmanaayo xaj u xidhnaa ama cumra u xidhnay falaa takliida fiihi kuwaasi waxba cuslaynihi kuma sugno oo waxba laguma cusleeyo calal asaxi sida xooga badan oo hadduu qofku muxrim yahay qof kala dilo qolay tidhi waa la cuslaynayaa magta e si khaladaba ha u laakiin waa la cuslaynayaa bay qola tidhi laakiin waa laga xoog badan yahay buu leeyay sidoo kale hadduu xaramka madiine wax ku dilo iyadana qolaa ha la cusleeya tidhi laakiin waxba la cuslayna maayo waaani xaaladda labaad ama goobta labaad madkuurun fii qowli lmusanif waa ka uu ku sheegay sheekhu hadalka uu yidhi aw qatala fi lashhuri اlxurumi ama hadii uu wax dilo bilihii xurmada lahaa dilku hadii uu dhacay bilihii xurmada lahaa waa kuwe kuwaasi ay dilqacdati bishii dilqicda ee xajka ka horraysay wadilxijati iyo bishii dulxija ee xajka maaragtay acmaashiisa la qabanayey waalmuxarami iyo bisha muxaram oo bishka bisha markaa xajka ta ku xigtaa wa rajabin iyo bishii rajab ee aynu iminka ka soo baxnay wahaaliu goobta saddexaad ee iyadana magtii khata'a la cusleeyaa madkuurun fii qowlihi waxaa lagu sheegay hadalka sheekhu uu yidhi aw qatala ama haddii uu qofku dilo qariiban lahu qof xigtadiisa ah oo qaraabo u ah oo daa raximin qaraabo u saaxiiba maxramin qaraabadaasoo weliba qofkan markaa maxram uga dhigayso oo ay markaa qof aanay isgeyinoo guurkooda uu kala xaaraan yahay ay markaa isu yihiin markaa maxram nacti waa looga dhigi karaa raxim haddii raximka mudakar lagu xukumo haddii daada laga nacteeyo maxraman la yidhahoo la nasbiyana iyaduna waa caado marka qof ay qaraabo yihiin oo guurkoodu kala xaaraan yahay hadduu qofku dilo kaa xaaladaa iyada ahna magtii waa la cuslaynaya maxramin bisukuuni muhmala xada bilaadhibicda ah oo la sukuuninayaabu fain lam yakun الraximu maxraman lahu qofkan ay qofka markaa qaraabada yihiin haddaanu maxram u ahayn oo guurkii uu bannaan yahay ka bintilcami sida qofka hadduu inaadeertii dilo oo kale ama inaabtidii ama inadeerkii ama inadeer maarata inaabtigii falaa takliida fii qatliha waxba markaa taasi cuslayni dilkaa kuma sugno oo dee markaa laba qofoo isgeeya kol hadday yihiin sidii wax markaa kale ajnabi ahoo kale iyay noqdeen wadiyatulmar'ati qofkii dumar ahayd magteedu iyo walkhunha lmushkili qofkii labeebka ahaa ee aan xaaladiisu caddayn calى nisfi min diyati rajuli waa kala barhka magta ninka nafsan xaggii naf ahaan iyo qudhii wa jarxan iyo qoonkiiba nabarkiina waa kala bar fa fii diyati xuratin muslimatin gabadhii xorta ahaydee muslimada ahayd magteedii waxaa ka waajibi fii qatlin camdin aw shibhi camdin dilkii camdiga ahaa ama camdiga u ekaa khamsuuna min alibili konton halaad wey konton geela khamsa casharata xiqatan shan iyo toban waa qaalmo saddex jira wa khamsa شن jadacatan shan iyo tobanna waa qaalmo afar jira wa cishruuna khalifatan labaatanna waa waa uu kusii fasirayaa un yani waa geel ama halo riman wa fii qatlin khaطa'in dilkii markaa khata ahaana gabadhii muslimadda ahayd magteedii waxay noqon cashru banaati makhaadin toddoba qaalmood oo toban jiraah ah, wa cashru banaati labuunin iyo toban laba jira ah, wa cashru xiqaaqin iyo toban saddex jira ah, wa cashru jidaacin iyo toban afar jira wa cashru bani labuunin iyo toban qaalin oo lab oo iyaguna min laba jira wadiyat alyahuudiyi waannasraaniyi kii yahuudiga ahaa iyo kii kiristaanka ahaa magtoodu iyo walmusta'mani waalmucaahadi yahuudigaa iyo nasraanigaasi waa markii ay yihiin kuwo markaa dimiyiina walmusta'mani walmucaahadi marka adim in adimiyi da yadhaha bay ku fiicnayd kii dimiga ahaa kadibna uu raaciyo kii musta'manka ahaaye la magangeliyey qof muslimiinta ka mid uu soo magangeliyey wاlmucaahadi iyo kii markaa hudnada lala galay maaragtay dowladdiisa heshiiska lagula jiray kuwaasi magtoodu ثuluثu diyati اlmuslimi qofkii muslimka ahaa magtiisii saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan bay noqonayaan nafsan wa jarxan qudhii iyo qoonkiiba wa amaa diyat اlmajuusiy kii majuusiga ahaa diyadiisu fa fiihi ulusaa cushri diyati lmuslimi waxaa isaga markaa majuusigii ka waajibaysaa waa qolayihii dabcaabudka ahaaye eraan iyo dhulkaa ku noolaa iyaguna wax kitaab u eg bay lahaayeen baa la yidhi ulusaa cushri diyati lmuslim qofkii muslimka ahaa magtiisii marka toban meelood loo qaybiyo meeshii soo hadhay saddex meelood loo qaybiyo laba meelood oo ka mida ayaa uga waajibaysa wa aksaru minhu sidaa sheekhu u dhigay waxaaba ka koobnayd inuu yidhaahdo ulusu khumusi diyati lmuslim qofkii muslimka ahaa magtiisa marka shan meelood loo qaybiyo ee meeshii haddana saddex loo sii kala qaybiyo meel ahaan markaa uluaa cushri iyo ulusu khumus xisaab ahaan isku inunbay soo baxayaan oo ushri uluaa cushri markuu leeyahay waad uun isku dhufanaysaa uunoo kolkaad isku dhufato laba saddex loo qeybiye aad ku dhufato hal toban loo qeybiye waxaa kuu soo baxaysa saddexdii markaad labadii markaad halka ku dhufato labay noqonaysaa saddexdii iyo tobankii markaad isku dhufatana soddon markaa laba loo qaybiyey soddon bay noqonaysa tana waa la midu uluثu اlkhumus iyaduna markaad hal saddex loo qaybiyey aad ku dhufato hal toban loo qeybiyey hal loo qaybiyey saddex ood ku dhufatay hal loo qaybiyey an khums wey an loo qaybi marka hal hal ku dhufa waa hal saddex shan ku dhufana waa shan iyo toban hal loo qaybiyey shan iyo toban iyo laba loo qaybiyey soddon waa isku mid laba loo qaybiyey soddon iyo hal loo qaybiyey shan iyo toban way istegayaanuna wax isku mida wey wa diyatu nafsi waa la buuxiyaa la dhammaystiraa magtii qudha wasabaqa annahaa miatu min alibil waadigii hore soo arkay markii qof lab oo muslina ay tahay inay boqol geela ahayde fii qaطci kulli min alyadayni hadii la gooyo mid kastoo ka mida labadii gacmood qofka haddii labadii gacmoodba la jaro waa magtiisii oo dhammaystiran warijlayni labadii lugood haddii mid walba la jaro labadii lugood la wada gooyo qofkaa magtiisii oo dhammaystiran oo hadduu yahay boqolkii halaad bay noqonaysa gabar muslimada hadday tahay kontonkeedii halaad bay noqonaysa fayajibu waxaa waajibi fii kulli yadin gacan walba aw rijlin iyo lug walba khamsuuna min alibili konton halaad oo markaa geela ayaa gacan kasta ka waajibaysa iyo lug kastaba waa markuu qof lab oo muslimaya wa fii qacihimaa miatu min alibil labadii hadii la wada jarana dee boqol bay noqonayaan wa tukamalu waa la dhammaystiraa addiyatu makti fii qaci اlanfi sanka haddii qofka la gooyo ay fii qaطci maa laana minhu waa markii sanka intiisan dabacsan ee jilicsan la gooyo wa huwa maarinu arabiga maarin baa la sanka intiisan madaxiisan hore jilicdasan almaarin baa la yidhahda marka haddii sanka intaa hore qofka laga gooyo intaa jilicdasan ee bilaa lafta ah la jaro waa mag wa fii qaطci kuli min طarafayhi wاlxaajizi uluثu diyati saddex markaa harag buu ka kooban yahay soo ma mada madaxan sanku waa saddex harag dee labadan dul iyo haraggan udhaxeeya labada hareeraha ka xiga soo ma saddexdaasaa markaa boqolkii loo kala qaybinaya haddii xabaddaa lagu gooyo waxay noqonaysaa saddex iyo soddon dhibic saddex haddii ta labaad la raaciyana waa saas oo kale markaa saddexdii baa loo kala mid walba waa ulu marka wa fii qaطci kulli min طarafayhi labadiisan koone goyntooda iyo walxaajizi intan markaa udhaxaysa sanka iyaduna markaa bartanka ku taalla mid walba waxaa ku waajibaya ka waajibaya waa uluثu diyatin mag saddex meelood loo qeybiyey meel ahaan baa ka waajibaysa wa tukamalu diyatu magtii waxaa lagu dhammaystiraa fii qaطci اudunayni qofka haddii labadii dhagood laga gooyo labadii dhagoodba hadii la jaro de midiiba waa konton iyaguna aw qalcihimaa bigayri idaaxin ama haddii la rujiyaba qalcintu waaba la rujiyeyba markii la rujiyeyna bigayri idaaxin laftii may muuqanoo laftii waxba lama gaadhsiin xaggii laftii may soo bixin oo laftii lama caddayn dee markaa mag dhammaystiran unbaa waajiba fa in xasala maca qalcihimaa idaaxun markii la nabarkii markaa laftii madaxa soo saaray oo uu soo baxay oo laftii la arkay wajaba arshuhu magtii muudixada aynu xalay soo marnay alay qisaasunbaa baynu soo aragnay iyadoo laleeyahay muudixadu waa shan halaad markaa muudixada magteedii oo shan halaada ayaa halkaa iyaduna ka waajibi labadi boqolkiina way waajibi shantaasina si gaara ayay iyaduna waajiba boqol iyo shan bay isla noqon wa fii kulli uduuni nisfu diyatin markaa dheg walba walaa farqa fii maa dukira waxa aynu ka warannay la kala qaadi maayo bayna uduuni samiici wa hayrihi kii maqalka lahaa wax maqlayay dhegtiisa iyo kii maqalka la'aa kii maqalka lahaa iyo kii maqalka la'aa dhegtoodu waa isku midun oo lama odhanayo ninkani waxbaba muu maqlayne dee dhegtii unbaan anigu gooyo dhegtu marka horeba waxba ugumay fillayn yaa kuguuri waxba ugumay dhegtu laba shaqay qabataayo inay codka soo ururiso si markaa dhegta markaa ay de si fiican wax ugu maqasho iyo qurux labadaasba way labadaa shaqay qabata marka dee quruxdii baa meesha ka baxday maqalkan la aana dee marka horeba waa maqalku maaha carjawdan iyo dhegtan dibadda waxba lagama maqlo iyadoo codkunbay soo ururisaay waa gudaha maqalku markaa gudaha ayaa dee ceebaysnaydoo aan maaragtay maqalku ka jirine laakiin dhegtan iyadu shaqadeedii way ku filay walow aybasa ludunayni hadduu labadii dhagood qallajiyo bijinaayatin calayhimaa jinaayo iyo dhib u geystay ama dawo uu ku shubay iyo waxay doontaba ha noqotee labadii dhagood baa qallalay oo markaa waxaan markaa noolay noqday fa fiihimaa diyatun mag dhammaystiran baa ka waajibaysa kol hadday qallaleen oo bilaa dareen noqdeen waa sidii dhega la gooyey oo kale oo iyaguna waxaa ka waajibaysa mag dhammaystira walcaynayni labadii indhood ayaa iyagana maaragtay lagu dhammaystiraa magti oo mag ka waajibta wa fii kulli minhuma nisfu diyatin il walbana diyo barhkeed baa ka waajibta wa sawaabun fii daalika waxaa isku mid a caynu axwara mid cawaran ishii aw acwara iyo mid ila ishiisii uu qabay aw acmasha iyo mid markaa daran ishiis waxaaso dhan waa isku wada mid qofkan ishiisu ay alloocdo ee markuu ku soo eegayo aada moodeyso dhinac kale uu u jeedo waa ceeb ka a ah ceebaha abuurka khilqiga de qofka banaadamka ku dhasho waanay dadaweeyaan yan dhakhaatiirtu way toosiyaan markaa qofkaa ishiisu ay dhinac kale ujeedo af carabiga axwal baa la yidhahdaa inagu soomaaliduna cawar baynu dhahnaa soo marka waxaad moodaa in awarki carabiga ahaa ayaynu intaynu macnihiisi ka qaadnay macno kale u samayn acwarku carabiga waa qof ila oo mididam tahay waxba ka arkay oo mid qura wax ku arkaya acwar la yidhaahda inaguna cawar waxaynu anaa kan axwalka ah, ishiisu ay dhinaca kale eegeyso haddaba ishii xawlaaga ahayd ee dhinacaa eegeysay haddaad iyadii soo bixiso waa konton halaadun waa konton halaad sidoo kale qofkii acwarka ahaa ee il keliyaba lahaa haddaad xabadiina ka rido culamada qaar baa yihi boqol halaad wey ilaa ninkii waa den baad ka dhigtay laakiin madhabka shaafici waa ninku il unbaa dee adigu inta kale adigu maa tirine adigu il qurun baad dhib u geysatay soo maha ishaa kelihii waa konton buu yihi shaafici acmashkuna waa qofkii indhadaraaya ama habeenkii aan maarata waqtiyada qaarkood wax arkaynin wuu indhadaran yahay laakin de indhihii indhaqayo waxbuu arkay haba aciif aciifba ha ahaadaan indhihiisuy waa markaa iyaduna waa konton halaad ishaasi waljufuuni larbacati waxaa kaloo magtii lagu dhammaystiraa xiribihii afarta ahaa fii kulli jafnin minhaa xirib walba waxaa ka waajibaya rubucu diyatin diya rubuceed waa diir kan isha ka sarreeya kan ka hooseeya dee il walba laba diir bay midna ka sarreeya midna ka hooseeyo xiribuhu waa kuwa marka afartaa xiribood hadii la gooyo qofki waa mag dhammaystiran mid haddii la jaro waa rubuc mid labaad hadii la jarona waa rubuc kaloo nus bay isla noqonaya walisaani carabkii haddii qofka la gooyo linaaiqin qofkii markaa hadlayey saliimi dawqi ee dhadhankiisuna uu badqabay isagana mag dhammaystiran baa ka waajibaysa hadduu qofku carabkiisu carabkiisii qabay oo uu hadlayo ku hadli karayay dhadhankiisuna uu markaa bad qabay buu yidhi wax ku dhadhaminayey marka wuxuu meesha ku saarayaa qofkii aan hadal aan hadliba karin kaa carabkiisii isaga mag dhammaystiran ka waajibimaysa xukuumad baa ka waajibaysa kii aan waxba dhadhaminayn ama dhadhankiisu uu khalkhalsanaa kaana waxaa laga fahmayaa sheekha hadalkiisa inaan magtii maarata loo dhammaystirayn laakiin sax maaha kol hadduu ku hadli karaya carabkiisani intaasaa inagu filan dhadhankiisa waba inagama gelin haddaad carabku w qabtaa dee hadalkii waana lagu hadlaa waxna waa lagu dhadhamiyaa haddaad intood qofkan dhib u geysatay dhadhankii uu ka tago waa mag dhammaystiran carabkii haba joogeen haddaad carabkii goyso hadalkii tagana waa mag kale waa laba magood markaa dhadhanku waa ka gaare haduu doono yaanu dhadhanba mar hadduu ku hadlayo arabkiisani waa mag dhammaystiran walow kaana allisaanu lialhaqa carabkani haba noqdo carab qof kii aynu odhan jirna inagu carab looga dee ma carab le-ee laakiin xuruufta qaar baanu karayn markaasay soomaalida tihi waa carab loo ama uu carab la-yahay ma carab la carabkiisii waa ka joogee shaqaynaya laakiin xuruuftii qaar baanu karayn ama kaafkiibuu ta ka dhigaya ama ra'diibuu laam ka dhigaya ama heyn buu ka dhigaya marka xaraf xuruuftii baanu qaar karaynin qofkaasaa alaq la yidhaahda wa arata aratiguna laba tafsiirba way geliyaano qaarkood waxay yidhaahdaan waa qofkan gaangidale ama shigshigi miyadaan qolyaha qaarkood ama haghagi haghago iyo shigshigo iyo gaangi iyo geengana wadaad baa lahaa baan filaya maalin aan maqlay marka adugu waa <laughs> soomaaliga baashaasi waa hawl badanta marka qofka isaguna taasi markaa qabaa isagana arat waa la yidhaahdaa waxaa kaley ku fasiraan aratiga qofka laba xaraf isku qabanaya oon la ysku qabanin isku idqaamaya meelaan idqaam ka banaanayn kaasaa arati fuqahadu kaasa inta badan sheegaan marka calaa kulli xaal nin carabkiisii xaggii dhawaqii ceebi jirtaba ha noqdoon xuruufta qaar karaynin ama hadalkii wax ku yaris istaagayaan kol hadduu carabkiisani caafimaad qabay uu ku hadlayeyna waa mag dhammaystiran washafatayni labadii dabnood iyagiina haddii labadii dabnood qofka la jaro faruuryihii labadii faruuryood hadii la jaro waa mag dhammaystiran wafii qaطci ixdaahumaa labadii mid ahaan haddii la jarana nisfu diyatin mag bay noqonaysaa wadahaabi اlkalaami kulihi haddii qofkii inta dhib loo geysto uu hadalku ka tago uu hadliba keri waayo carabna lagama goyn wax kalena looma geysan laakiin uu hadli keri waayo waxbaa lagu dharbaaxaa lagu dhuftay ama wax kalaa ku dhacay qof aan hadlayn buu noqday waa mag dhammaystiran wa fii dahaabi min addiya haddii hadalkii qaybi tagto waxaa ka waajibaysa inta ku e-, beegan ama ku aadan intaa tagtay ee magta ah oo sidee la odhan xuruuftii dee lagu wada hadlayay baa la qaybinayaa oo loo qaybinaya magtii deetana mar haddii hadalkii qeyb aanu karaynin macnaheedu waa xuruuftii qaar baa markaa ka tegey weeyaan waxyaalaha qaarna wuu karayaa xuruuftii qaar buu karaya qaarna ma karayo markaa deetana afkan uu ku hadli jiray ayaa loo qaybinayaa maktii inta xarafe uu ka kooban yahay deetana markaasaa inta aanu karaynin markaa loo waajibinaya wاlxuruufu alatii tuwazacu alayha tuwazacu diyatu calayha xuruufta makta loo qaybinayo amaaniyaة وaعishruuna xarfan waa sideed iyo labaatan xaraf fii luqati اcarab markii af carabiga la joogo qofkan afcarabi ku hadli jiray afkiisu afcarabi ahaa dee afcarabigii waa sideed iyo labaatan xaraf sideed iyo labaatankaasaa boqolkii halaad loo qaybinaya xaraf walba waxbaa kaga soo hagaagaya ninkani maxaa u hadhay baa laleeyahy inta xarafee u hadhaya hadda weli uu karayo iyo waxaa la kala jarayaa inta aanu karaynin deetana intaa markaa tagtay ayaa markaa magtii kusoo hagaagaysay la waajibinaya hadduu af kale ku hadlayey isagana de waa xuruuftiisii unbaa loo tirinaya somaali waa mise xaraf ya de arakooyinka tirinrake kuwa hal xaraf ka soo qaada waa hamziye hamsihii baan la qorin inta kale maxay noqonaysaa koob iy labaatan hamsahana ku dar laba iy labaatankaasay noqonay wa dahaabi اlbasari araggii uu tago ay dahaabihi min alcaynayn labadii indhood lagama soo tuurin laakiin waxba kama arkayo waa mag dhammaystiran labadii indhood oo aan lagaba soo tuurin iyo araggii ka tegey waa mag dhammaystiran iyana amaa dahaabuhu min ixdaahumaa haddii labada mid ahaanu araggu uu ka tago fa fiihi nisfu diyatin mag barkeed baa ka waajibaysa walaa farqa lama kala qaadayo fil cayni isha marka laga hadlaya bayna sagiirati wa kabiira il yar iyo il weyn la kala saari maayo kii indhaha yaryara maarata indhaha shiinaha lahaa iyo kii maaragtay afrikaanka ahaa ee ishiisu iska waafiga ahay oo isku midun wa cayni shaykhin aw iflin la kala saari maayo nin sheekhahoo caalima oo kutubta ku akriyayay oo dadka maaragtay masaa'isha u baarayay iyo ilmihii yaraayee isaga ishiisu de isaguna ay wax ugu filayd la kala saari maayo la odhan maayo ninka sheekhaa ishiisu dee waa dan guude iyadu markaa ha noqoto markaa xoolo gaara la odhan maayo wa dahaabi asamci min aludunayni waxaa kaloo mag dhammaystiran ay ka waajibtaa haddii qofkii maqalkii ka taga labadii dhagoodba waad dharbaaxday dam qof aan waxba maqlayn buu noqday midhba ma maqlayo de maqalkii ayaa tegey dii maqalkii tegey waa maq dhamaystiran wa in naqasa min uduni waaxidatin haddii maqalku uu isdhimo uun ya waa runtaa a dhib male isagu sheeka wuxuu ujeedaa uu leeyahay qofkii da-da ahaa waana sida daahirka hadalku yahay qofkii yani da-da ahaa iyo qofkii caruurta ahaa indhahoodii lakala qaadi maayo alme waxaasoo dhan la kala eegi maayo ma qof waalan buu ahaa ma qof caafimaad qabu ahaa ma qof weynbaa ma qof yarbaa macaalinbaa ma midaan waxba gelinoo jaahilaba waxaaso dhan lakala saari maayo wadahaabi inuu markaa maqalku ka taga ayaa mag dhammaystirani ay markaa iyaduna ay ka waajibtaa oo mag dhammaystiran qofkii loogu waajibinayo wuxuu wa in naqasa hadduu isdhimo min udunin waaxidatin hal dheg ayaa maqalkeedii isdhimay sidee loo qiyaasayaa haddaba dhegtaa isdhintay inta u waajibaysa suddad gebigeedaba waa la daboolaya waa laga xirayaa maqalka wdubia waxaa la xadaynayaa muntaha samaaci اukhraa ta iyadu aan isdhimin maqalkeedu halkuu ku joogo waayahay markii taa markaa la xadido ayaa haddana hadalka sheekh wuu soo koobee tii caafimaad qabtayba haddana dem laga dhigaya oo wax lagu xidhaya la banadaya tii kalena waa loo furaya markaasaa lala hadlaya lala hadlaya deetana bal hadda halku wax ka maqlo ayaa iyadana la xadaynaya deetana waa wajaba waxaa waajibaya qisdu tafaawuti intay isdheer yihiinbaa waajibaysa intay isdheer yihiinbaa la xisaabinayaa tii caafimaad qabtay maqalkeedu intii mitire uu gaadhay intaasaa mitiradeediibaa magtii loo qaybinaya deetana tanna waxaa la eegaya markaa inta mitira isdhintay intaa mitir markaa wixii kusoo hagaagayay ayaa ninkaa u waajibaysa isagaa waa wajaba waxaa waajibaya qisdu tafaawuti labadii dhagood markaa inta udhaxaysa wa ukhida binisbatihi min addiya deetana intaa markaa inta u dhiganta ee markaa magta ka ah ayaa la qaadaya wa dahaabi shami ay wa tukamalu diyatu fii dahaabi shami waxaa kaloo magtii lagu dhammaystiraa haddii qofka urtu ka tagto qofka haddii urtiiba ay ka tagto dhibkii loo geystay awgeed waa mag dhammaystiran min almankhirayni mankhirayn iyo mankharayn labadaba loo akhrii karaya iyo minkhirayn labadii dulba ee sanka haddii labadiiba urtu ka tagto waa mag dhamaystiran haddii ay mid ka tagtana waa badh wa in naqasa shamu haddii urtu ay isdhinta uun labadiiba maalan wadubita la xadayn karana qadruhu qadarka inta isdhintay la garan karo wajaba waxa waajibi qistuhu min addiyati intaa markaa isdhintay inta kaga soo hagaagaysa magti hadii la garto inay kala badh meeshan ka baxday ama rubuc baa isdhimay ama ulu baa isdhimay hadii saas loo garto dee maktiina intaasa ka waajibaysa wailaa haddii la garan kari waayo fa xukuumatu waa qiyaas un qaadiga ayuunbaa ku ijtihaadayo qadaraya bal hadda siday wax noqonaya wa dahaabilcaqli garaadkii hadduu tago mag dhammaystiran baa waajibaysa fain zaala hadduu ku tagay bijurxin calى الra'si dhaawac madaxa loo geystay oo lahu arshun muqadarun leh mag markaa xadidan aw xukuumatun ama leh markaa wax xukuumada xukuumada wixii qaadigu ku ijtihaadayo wajabat idiyatu maca alarshi magtiina way waajibaysaa magtii caqliga iyo garaadku arshigii dhaawaca iyo qoonkuna wuu waajibaya oo qofkii markuu wax ku dhuftay nabarkii gaadhsiiyey dee nabarkii waxbuu waajibinaya garaadkiina wuu tegey garaadkii isagu waa mag dhammaystiran intii nabarku markaa magtaasi dhexgelaysaa maya caqligiiy way kala baxsanyihin iyo nabarkan caqligiina waa mag nabarkanina waa mag kale nabarkii markuu ku dhuftay ayaa araggii ka tegey oo maqalkii ka tegey oo urtii ka tagtay oo garaadkii tegey mid kastaa waa mag gaara caqligiina waa mag urtiina waa mag maqalkiina waa mag Eh, aragiina waa mag nabarkii intiisiina iyaduna waa gaar oo intaa way sii dheerta waxaasoo dhan waa u waajibaya hadduu markaa dhinto nabarkii haduu u dhinto hal mag bay ku soo urureysa hadduu nabarkii u dhinto waxay isugu soo urureysaa hal mag bay dib ugu noqonaysa dee la dilay unbuu noqonaya qisaas hadday waxaan camdi ahaa oo qisaas ka waajibasa qisaastii ama mag keliya ayuunbaa loo wareeyey wadakari saliimi xubinkii taranka ee caafimaad qabay haddii isagiina la gooyo mag dhammaystiran baa ka waajibaysa walow dakara sagiirin wa shaykhin wa ciniinin hadduu doono haba noqdo xubinkani xubin ilmo yar ama oday da-a ama ciniin qofkii aan jimaacba karaynin ma hadduu doono ha noqdee waa mag dhammaystiran wa qaطcu lxashafati kadakari xubinkan taranka qeybtiisa hore xashafada aynu u naqaanay haddii intaa xashafada un la gooyo waa mag dhammaystiranba intaasaaba mag dhammaystiran hadhow toole haddii intii kalena la raaciyo xukuumad baa ka waajibaysa inta kale magi kama waajibayso magtu waa intaa xashafada wey fa fii qaطcihaa waxdaha diyatu keligeed haddii la gooyo mag dhammaystiran baa ka waajibaysa wاlunhayayni ayilbaydatayni baydataynku waa labadii xiniyood iyagana mag ayaa ka waajibta oo mag dhammaystiran labadooda ayilbaydatayni baydatayn iyo unsay waa isku macno min ciniinin wa majbuubin haddii doono markaa qofkan unsayinka laga jaray haba noqdo qof markiisa hore ciniin ahaayo aan galma karaynin ama qof markaa majbuubba ahaayo xubinka taranka hore looga jaray oo unsayinku ay u harsanaayeen baa iyagiina la gooy waa ma oo waa ka duwan yihiin dakerka intiisii kale wa fii qaطci ixdaahumaa labadii xiniyood mid ahaan haddii la jaro nisfu diyatin waa mag markaa barhkeed wa fi lmuudixati min adakari اlmuslimi اlxuri wa fi الsini minhu khamsu min alibili wa fi lmuudixati nabarkii muudixada ahaa ee madax ama wejiga lagu dhigay min adakari اlmuslimi qofkii lab ee muslimka alxuri ee xorta ahaa waxaa ka waajibaya khamsu min alibili shan halaad wey hadii waa markay madax iyo wejiga tahay hadday meelahan kale tahayna xukuumad bay noqonaysa waa la qiyaasaya wasini buu kusii cadfay wa fi sini minhu iligii haddii laga rido qofkii markaa muslimka ahaa ee xorta ahaa labka ahaa haddii ilig laga rido isna waa khamsu min alibili shan halaad wey wa fii idhaabi kuli cudwin laa manfacata fiihi haddii qofkii laga gooyo xubin kasta oon markiis horeba waxtar lahayn oo baktiba iska ahaa xukuumadunbaa ka waajibaysa dhagihiisoo marka horeba qalalsanaay oo aan noolaynba oo iska markaa meeshuu iskaga dheganaa laakiin aan dareenba lahayn haddaad ka goysood labadii dhagoodba ka goyso kol hadday bilaa dareen ahaayeen manfaco may lahayn markaa waxay noqonaysaa xukuumad bay noqonaysaa bay gacantii markaa baktiga ahay ee aan waxtarka lahayn hadii la gooyo iyaduna waa xukuumaa ka waajibaysa mag ama haafki maarata magta barhkeedii ka waajibi maayo wahaakada wahiya xukuumadu xukuumadda sidee loo qiyaasaa juزu min adiyati waa qayb magta kamida nisbatuhu ilaa diyati nafsi oo inta uu uga dhigmo magtii qudhu ay tahay nisbatu naqsiha ay jinaayati inta ay ka dhintay jinaayada iyo dhibkan la geystay min qiimati اlmajniyi alayhi qiimihii qofkan dhibka loo geystay low kaana raqiiqan hadduu addoon ahaan lahaa bisifaatihi oo sifooyinkiisa isagoo iska wata allatii huwa caleyha ku sifaysay kolka xukuumadda la qadarayo waxyaalihii aan magta go-an lahayn ee qaadigu uu ku ijtihaaday qaabku ugu ijtihaadaya laynoo sheegay marka dee waagii hore addoommaa jiray oo dadku qiimay lahaayeenoo qofka suuqaa la geyn jiray oo waa imisaa la odhan jiray tana ninkii xoogga weynaayo ninkii bilaitaalka hadday isku qiimo ma noqonayaan marka ninkan dhaawaca loo geystay baa suuqii la geenaya dilaalintii dadkaa loo yeedhayay markaase war ninkan hadduu maanta addoon ahaan lahaa oo xooggiisiina xooggaadawdika arkayo xooggiisii nabarkaana aanu lahayn nabarkaa maanta ku yaalaana aanu jiri lahayn maxaa ku qiimayn lahaydeen baa la odhanaya s wallahi ninkan da intaasaa la kala siisanaya haye isagoo nabar kaalana markaasay haddana kiina qiyaasayaano odhanayaan waa inta inta isdhintay baynu markaa eegeyna maalan waxay ku qiimeeyeen soddon halaad bay ku qiimeeyeen markuu caafimaad qabo nabarkani markuu ku yaalna waxay yidhaahdeen shan iyo labaatan buu noqonaya shan halaad baa go-ay oo nabarkaa waa nabarkan waa nabar markaa de wax weyn u dhimay markaa waxaa la odhanaya markaa shan halaad baa meesha ka go-ay soo ma shantu soddonkii maxay uga dhigmaan lix meeloodow meel de shantu soddonkii waa lix meeloodow meel markaa boqolkii halaad lix meeloodow meel baa laga waajibinaya deeta saas wey maaha inaad shantan halaad u qaadanso an halaad bixiy shan halaad bixiyon maaha ee eh, waxaa la odhanaya boqolkii halaad halaadbaa lix meelood meeloodo meel laga bixinaya marka dee wax fiican bay noqonaysa dhowr iyo toban bay noqonaysa wuxuu yihi eh, ama labaatan dhadhow bay noqonaysaabade ilen soddon iyo soddon iyo soddon ayaa meesha yaalla intaas mid walba shan baa ka wajiba halkaas waa shan iyo toban tobanka kale adu waa labaatan dhadhow wuxuu yihi wahiya juزء min adiyati waa qeyb magta kamida oo nisbatuhu ilaa diyati الnafsi inta uu uga dhigmo magtii qudhu ay tahay nisbatu naqsiha inta nusqaanta ay jinaayati jinaayada nusqaanteedu ay uga dhiganto min qiimati اlmajniyi calayhi qofka dhibka loo geystay qiimihiisi low kaana raqiiqan hadduu addoon ahaan lahaa biifaatihi latii huwa calayha oo markaa tilmaamaha iyo de uu leeyahay addoon le haddii uu ahaan lahaa intii uu qiimihiisu noqon lahayd marka maanta dee suuqii ma jiro dilaalkii dadkuna ma jiro maxaa la samaynayaa marka de in qaadiguhun iska ijtihaado bal hadda nabarkani nabaradii u dhawaaye shareecadu ay wax u qiyaastay uunuu markaa ka qiyaaso ayay noqonaysa oo markaa halkaasuun wax laga qiyaaso laakiin maanta dilaal loo yeerayaha ma jiro falow kaanat qiimaة اlmajniyi calayhi hadday ahaan lahayd ninka dhibka loo geystay qiimihiisu bilaa jinaayatin dhibka ka hor alaa yadihi bilaa jinaayatin calaa yadihi iyadoo markaa maala gacantiisan aan dhib loo geysan yani maala qof gacantiisi dhib looga geystay weeye haddaynu dhibkaa ka hor imisu ahaa nidhaahno maala casharatan hadday toban noqonaysay wa biduunihaa tiscatan markii markaa bidunha idin qoran biha bidunha maba soconayse bilaa jinaayati baa hore loo soo yiri wa biha ey wa biljinaayati markii jinaayadu ay ku dhigan tahayna tiscatan ay magtiisiis ay ma qiimihiisa ay sagaal noqonayso fa naqsu cushurun dee halbaa dhimanoo hashaasi tobankii markaa waa tobankii meeloodoo meel weyn fayajibu cushru diyati nafsi deetna qofku waxa u waajibaya magtii nafta ama qudha magteediio boqol ahayd marka toban meelood loo qaybiyo meel ahaan oo toban halaad noqonaysa wadiyat lcabdi adoonkii isaga magtiisu almacsuumi adoonkii dhowrsanaa in la dila aan la ogolayn qiimatuhu qiimihiisu weeyaan waalibuisuu joogay unbaa loodhanayaa suuqa waa qofaad xoolihiisii burburisay ayaa ku haysta marka qofkanaad xoolihiisa burburisay wixii aad ka burburisay qiimihiisii unbaad siinaysa walamatu kadalika addoontiina waa saasoo kale walow zaadat hadday korodho qiimatu kulli minhumaa labada mid walba qiimihiisu calaa diyati lxuri ay ka badato qofkii xorta ah magtiisii kolkii la qiimeeye addoonka qiimeeye la yidhi ayaa la kaasi ma addoon iyabu ama ah, nin iyabu aha waxajaayib u ahay haye muxuu noqonaya boqol iyo konton halaad baa lagu qiimeeyey odhan maysu wadda addoon buu ahay ma addoon baa boqol iyo konton ka bixiya see leediin boqol iyo kontonkaba waad bixinaysa baabuurta qaar baa dee iyaguba lacag badan noqonaya soo markaa maxaad ku diideen addoonkuna ka bato walow quica haddii la gooyo dakaru cabdin addoon xubinkiisii taranka hadii la gooyo wa unsayaahu iyo baydataynkiisii wajabat qiimataani isaga laba magood dee uma waajibayaan laba qiimaa u waajibaya fil adhari sida xooga badan oo waxaa la odhanayaa addoonka haddii xubin laga jaro waxaa la odhanayaa xubintaasi qof xora hadii laga goyn lahaa maxay noqon lahayd haddii ay markaa wax qadaran lahaydoo sida maalan mag ama mag wax lahaa marka xor la yahay haddii addoonkii laga jaro isagana magtiisu waa qiimihii uun marka qofkan magtiisii maxaa u dhiganta halkana qiimihii haddii kan laba magoodu waajibi lahaayeen kana maxaa waajibaya laba qiime marka haddii maqalkii tago waa qiimo dhammaystiran araggii hadduu tago waa qiimo dhammaystiran haddii gacan la gooyo waa qiimo barkeed labadii gacmood hadii la gooyo waa qiimo dhammaystiran saasaad ula dhaqmaysaa isagana wadiyaة اljaniin اlxuri almuslimi qofkii uurjiifka ahaa ilmihii caloosha ku jiray ee xorta ahaa haddii uu soo qubto dhib la geystay awgeed diyada ka waajibta almuslimi ee muslimka ahaa ilmahan soo qubta hadduu muslim ahaa siduu muslim ku noqonaya tabcan liaxadi abawey de isagoo markaa aabbayaashii la raacinayo haddii labadiisi waalid ay muslim yihin ama midkood oo kaa muslimkaa unbaa la raacinaya markaa ilmaha muslina buu noqonaya waxaa urjiifka ee caloosha ku jira haddii haddaba lasoo daadiyo in kaanat ummuhu macsuumatan xaala ljinaayati waa haddii hooyadii ay tahay gabarh macsuumadoo dilkeeda aan la ogolayn marka dhibka loo geysanayay guratun baa ka waajibaysa ay nasamatu min araqiiqi waa naf ama qof addoon ah nasamadu waa qof yani qof addoona baa ka waajibayay qof dumara ayaa dhib loo geystay ilmihii baa ka soo qubtay ilmahaasina dee muslim buu ahaa oo de waalidkiisa muslim ama gabadhanaaba muslimada ama aabihiiba muslina muslim buu sidaa ku noqonaya marka waxaa ka waajibaya waa addoon ama addoon cabdun aw amatun addoon ama addoon baa la bixinaya saliimun min caybi mabiicin addoonkaa ama addoontaa la bixinayaa waa inay ceebka saliim tahay oo aanay ay ka badqabto ceebihii waxa la iibsado lagu celin jiray hadii lagu arko wayushtaradu waxaa la shardiyaa buluuqu lgurati addoonkan ama addoontan la bixinayaa inay gaadhsiisan tahay nisfa cushri diyati magtii qofka muslimka ah ee lab toban meelood oo meel marka loo qaybiyo barhkii ah, yani waa shan halaad waa inay shan halaad ay gaadhsiisan tahay fain fuqidat ilguratu addoonkii iyo addoontii haddii la waayo wajaba bedeluhaa wixii u dhigmayey baa waajibayo oo wawa khamsatu abcira waa shan dheef fogeela wa tajibu alguratu addoonkaa iyo addoontaasi ama shantaa halaad waxay ku waajibaan calaa caaqilati iljaani ninkan dhibka geystay xigtadiisa oo waa dil khaa ah oo kale kolkan hooyada dhibka loo geystay ee ilmuhu ka soo qubtay ilmahaasi dilkiisu camdi ma noqdo weligiiba waa khaan weligiiba waa khaan waxaa markaa caloosha ku jira markaa saas awgeed waxaa ka waajibaya waxaa la saaraya xigtada wadiyat ljaniini raqiiqi urjiifkani ama ilmaha caloosha ku jira haddii uu ahaan lahaa addoon diyadiisu waa ushru qiimati ummihi hooyadii mar hadduu addoon yahay yani hooyadii baa addoona wey markaa hooyadii qiimaheeda oo toban loo qaybiyey meel ahaan ayuu noqonaya oo xaggee laga soo saaray dee waxaa laga soo saaray kii xorta ahaa markii shan halaad la waajibiyey shantan halaad maxay u dhigmaysay hooyadii magteedaoo toban loo qaybiyey un weeyaan ilan hooyadii imisay ahayd gabadhii muslimaddaadi imisay ahayd konton bay ahayd soo ma soo konton may ahayn kontonkii un toban u qaybi waa shan markaa kanna hooyadii unbu isaguna la mid yaho hooyadii haddii la dil lahaa qiimaheedaa waajibi lahaa qiimihii unbaa iminkana toban loo qayminaya yowmaljinaayati calayha maalintaa dhibaatada loo geystay qiimaheedu intii ay maraysay ayuunbaa toban loo qaybinaya wayakuunu maa wajaba waxaa waajibay waxaa yeelanaya lisayidihaadi sayidkii addoontan lahaa ayuunbaa dee ilmaha ka soo qubtayna lahaan lahaaye isaga ayaa la siinaya wixii markaa ka waajibay wayajibu fi ljaniini alyahuudiyi aw inasraaniy urjiifkani hadduu yahay ilmo yahuudiya ama kiristaan hadduu yahay uratun isaga laftiisana addoonun baa ka waajibi ama addoon ka ului urati muslimi lakiin addoontani addoon tii muslimka ka waajibaysaoo kale ma noqonaysa tu ka qiimo hoosaysa ayay noqonaysaaoo u dhiganta tii muslimka ka waajibaysay saddex meeloodoo meeshii u dhigmaysa wahuwa baciirun wauluaa baciirin yani waa tu qiimeedu yahay hal iyo markaa hal saddex meelood laba meelood hal iyo iyo hal markaa saddex dalool daloolla ayaa markaa lagu qiimaynaya intaasaa ka waajibaysa faslun fi axkaami alqasaam magtiina halkaa aynu kaga baxno waxaa imika la gelayaa fasalkaanu ka waramaya axkaamtii dhaarta dilka dhaaraha dilka iyo dhiigga laysu qabsado dhaartiisii weeyaan wahiya aymaanu dimaai qasaamadu waa dhaaraha dhiigga loo dhaarto waa kaloo wuxuu yidhi waida qtarana hadduu la xidhiidhsamo bidacwadami dhiigga sheegashadiisa lawsun lows waxaa la yidhaahdo bimuallaatin oo sabaa u dambaysa wa huwa luqatan luqa ahaan adacfu af carabiga lowsku waa taagdarida iyo itaaldarida wa sharcan sharci ahaan lows waxa loola jeedaa qariinatun calaamad tadullu calaa sidqi lmuddaci taageeraysa runta qofkan wax sheeganaya bian tuuqica oo waa taasi ku imanaysaa in ay ku ridayso tilka alqariinatu calaamadaasi fi lqalbi qalbiga qofka waxay ku ridaysaa sidqahu inuu ninkan run sheegayo wailaa haadaa arintan ayuu ashaara musanifu sheekhu ku sheegay biqowlihi hadalka uu yidhi lowskaasoo yaqacu bihi ay ku dhacayso fi nafsi nafta sidqu lmudaci ninkan wax sheeganaya inuu run sheegayo yani nin baa waxbaa layga dilayle qofkan hebel baa dilay buu leeyahay calaamad marka markhaatiya ma haysto laakiin calaamad waxyaalo raad la raaci karayo oo sheegaya in ninkaasi inuu run sheegaya calaamadaasaa lows la yidhaahda marka haddii haddaba ninkii waxbaa layga dilay lahaa uu lowska noocaasa keeno tusaalu ka bixiyo bian wujida kaan wujida waa sida in la helay oo kale qatiilun qof la dilay aw bacduhu ama qofkii lama wada arage qayb isagii kamidaa la arkay ka rasihi sida madaxiisio kalaa la helay halkee laga helay fii maxalatin xaafad munfasilati can beladin kabiir magaalada ka baxsan magaalo weyn xaafad markaa dhinac uga yar baxsan kamaa fi rawdati wa aslihaa sida kitaabka rawdada iyo nawi ku sheegay asalkeedana uu raafici ku sheegay aw wujida ama waxaba laga helay fii qaryatin sagiiratin tuulo yar oo liacdaa'ihi ninkan markaa acdaadiisu ay degenayd magaaladii xaafad yaroo ka baxsan oo waliba ninkana colaadi ka dhexaysay iyo ninkii meydkiisii laga helay ama qayb jirkiisii kamid ah sida madaxiisii oo kale ayaa halkaa laga helay dee ninkii baa yidhi iyo intanunbaa dishay intan mid ka mida ah, ayuunbaa dishay buu yidhi marka iyaguna waa xaafadda markaa koobanoo dee maaragtay qoysas ay waxoogaa ay degan yihiin magaaladiina ka baxsan ama waaba tuulo yaroo dee keligeed meesha ee ku taalla colaadana waa la ogaa marka maxaa loo badinayaa de inay iyagu dileen unbaa loo badinaya kol haddii colaadiina meesha ay jirtay madaxiisiina meeshan laga helay ama isagiiyo markaa la dilayoo meyda meeshii laga helay inay dileen ayaa loo badinaya dee calaamad colaadaa horee jirtay iyo meydkan laga helay ayaa waxay u badinaysaa oo calaamad u noqonaysaa ninkan waxbaa maaragtay dhib baana loo geystayni oo qoladana dishayni inuu run sheegayo walam yushaarikum oo aanu la deganayn fi lqaryati tuulada hayruhum cid kale aanay la wadaagin oon cidiba la deganayn nimankaa colaaddu ay ninkan ka dhexaysay ayuunbaaba meesha degan dee xaaladda iyadaa lowskii wuu xasilayaa marka taas haddaba hadday dhacdo maxaa la samaynayaa xalafa almuddaci ninkan muddaciga abaa dhaaranaya khamsiina yamiinan konton dhaarood buu dhaaranaya walaa yushtaradu lama shardiyo muwaalaatuha inay markaa xidhiirsanaadaan cala almadhabi markaynu ku soconno madhabku siduu yahay dhaaruhu inay isdaba gashanaadaan kontonkuba khasab maaha maanta waxoogaa bu dhaaran berrina inta kaleu ku dari waa caadigu walow takhallala hadduu soo dhex galo alaymaana dhaaraha junuunun waa soo dhex gasha min alxaalifi qofkan markaa dhaaranaya xaggiisa ka timid oo waabu waashay isagoo dhaartii ku dhex jira ayuu waashay aw imaa minhu ama suuxdin markaa iyo markaa miyir doorsoon iyaa soo dhex galay kadibna wuu hagaagay banaa wuu sii dhammaystirayaa un halkii hore buu ka sii wadayaa bacda alifaaqati markuu soo miiraabu miyirsado calaa maa madaa minhaa intii tagtagtay ee uu hore la yimid dib ugu soo celi lo odhan maayo uu kusii duldhisaya un halkii uu marayey ayuunbuu kontonka dhaarood ka sii qaaday in lam yuczl اqaadi w haddaan qaadigii la casilin buy aladii waqacat اlqasaamatu cindahu dhaartu ay agtiisa ka dhacaysay fain cusila haddii la casilay wa wulliya hayruhu mid kale lagu bedelay wajaba istinaafuha waa in dib marka ninkii markuu calaamadaa haysto markhaatiya ma haysto calaamadaasuu haystaa intanaad dishay buu leey ku dhaarun baynu odhanaynaayo kontonkii ayaa la marinaya kontonkii dhaarood markuu dhaarto waxaa inoo soo socota magtii baa la siinaya mag loo xukumay kontonkii dhaalood intii uu ku jiray haddii waali ama suuxdin ama maaragtay miyir doorsoonka uu soo dhex galo dhib ma laha buuri sheekhu markuu haddana caafimaado ayuunbuu halkii kasii qaaday lama odhanayo muddaa udhexaysa kol haddii qaadigii weli joogo kii unbu halkii uga sii dhamaysta lakin haddii qaadigii la bedelay oo qaadi kale meeshii joogo qaadigaa kale dee kii hore dhaar uu dhegeysto kuma sii dul dhisaye isagu kontonkii dhaaroodba waa inuu ka dhegeysto markaa dib buu usoo bilaabay waidaa xalafa almuddaci haddii muddacigu uu dhaarto haddaba kontonkii dhaarood istaxaqa diyata magtiibuu markaa xaq u yeelanaya walaa taqacu alqasaamatu dhaartan kontonkee qasaamada ihi ma gasho ee lowska ku dhisani fii qaطci طarafin haddii qofkan markaa xubin uun la gooye aan qudhiisi la bixinin oo qudhi aan maaragtay waxa wey aan qofka la dilin ee qoon uun loo geystay ama gacan laga gooyey taasi iyadu qasaamo ma laho konton ka dhaarood iyada laguma banaysto qaطcu طarafkii wain lam yakun hunaaka lawsun haddii meeshaa calaamadi aanay jirin falyamiinu calى اlmudacaa calayhi haddii aan meeshii lowsba jirin kolkuu yidhahdo hebel baa dilay maxaad calaam maxaad haysaa markaasuu yihi dee anigaaba arkayey dee anigaa arkayey markaa de markhaati aad u baahantay adigu muddaci baa tahay dacwad oogaa tahay adigu adiguna waxaa tahay ninkii markaa magta qaadanayey ama qisaasta xaq u yeelanayey markaa markhaatiyaad u baahantay markhaatiya ma haysata may markhaatiya ma haysto calaamad ma haysata calaamadna ma hayo de markaa ninkii kal man ohan adigu dhaara inaana dilin qofka falyamiinu cala lmudaca aleyh waxaa dhaaranaya uun kan wax loo sheegtay ee la dacweeyey fayaxlifu isna wuxuu dhaaran khamsiina yamiinan konton dhaarood oo dilka kii sheeganayeyna konton baa haddii hadday dhaar noqoto konton buu dhaaranaya kii lagu sheegtayna hadday dhaar tagto konton buu dhaartaa wacalaa qaatili nafsi اmuxaramati qofkii dilay naftan la xarimay dilkeeda camdan si markaa camdiya u dilay aw khaطan ama si khalada aw shibha camdin ama maaragtay waxa weya shibulcamdi kii aynu ku soo magacawnay siduu doonaba dilku ha u dhacee naf dilkeedu aanu banaanayn kii dilay waxaa lagu leeyahay kafaaratun kafaara gud baa lagu leeyahay oo iyadu ka baxsan magtii iyo qisaastii iyo kuwaasi sidoodi bay waajibayaan tanna waa ka dheeraad walow kaana alqaatilu kan wax dilay hadduu doono haba noqdo sabiyan inaan aan qaangaahin qof aan qaan qaangaarin aw majnuunan ama qof waalanba ha noqdee kafaaradii way waajibaysa fa yuctiqu waxaa markaa ka xoraynaya alweliyu ciddii ka mas-uulka kan waalan iyo kan caruurta canhumaa ayaa labadoodaasi ka bixinaya adoonkii ka xoreynaya min maalihima maalkooda ayaa laga bixinaya oo kafaara gudku kafaaradan dilku dee waa in addoon la xoreeyo markaa dee qofkan yare caruurtii addoon ma xoreyn karo ka waalanna waxba ma xoreyn karo laakiin qofkii ka mas-uulka ee maalkiisa iyo xoolihiisa uga mas-uulka yaa la doonayaa inuu markaa addoon intuu xoolihiisa addoon ku soo iibiyo uu addoonkii xoreeyo waa haddii addoon la hadii kalena sheekha sheegi doona walkafaaratu kafaaradu cidqu raqabatin wa in addoon la xoreeyo muminatin muslin ah saliimatin min alcuyuub oo ceebka saliim ceebihii almudirati ay almukhilati bilcamal ceebihii markaa dhibka u geysanayey camalka shaqaynta iyo kasbiga inuu qofku soo shaqaysto marka camalkiina waxaynu odhanaynaa waa inuu khidmadii iyo iskaga fasir inuu u khidmeeyo qofka sayidkiisii kasbigana soo shaqaysigii maarata isagu soo xoogsanayo fain lam yajidhaa haddii aanu helin markaa addoonkii de iminka ma jiraan lama soo helayo marka haddii addoonkii la waayo fa siyaamu shahrayni laba bilood baa la soomaya bilhilaali oo bisha loo eegayo mutataabicayni labadaa biloodoo xidhiidh ah maalin qura aan loo dhexaysiinayn biniyati lkafaarati iyadoo qofku uu niyoonayo soonkan uu soomayaa inuu kafaaro gudkii dilkii uu geystay uu yahay ama kafaara gudkii kafaaradii lagu lahaa waxba adu doono dilkii yaanu maskaxda ku qabanin kafaaradii lagu lahaa inuu soonkan yahay baa ku filan walaa yushtaradu lama shardiyo niyatu tataabuci fi lasaxi sida xooga badan inuu bilowgaba sii niyeysto inuu isku xidhiidhinayo labada bilood waxba qasab maaha ee inaad xidhiidhintii la helun baa muhiima habeen walba inaad berri soomayso hadaad niyooto oonaad wixii ka dambeeyey waxba sii niyoonin waa caado kugu filanta fain cajaza lmukafiru hadduu keri waayo haddaba qofkii kafaarada lagu lahaa can sawmi shahrayni labadii bilood inuu soomo liharamin gabow daraadi waa qof weynoo maba soomi karo aw laxiqahu ama waxaaba ku haleelaysa bisawmi hadii uu soomo mashaqatun shadiidatu rafaad daran ayuu kala kulmayaa soonkii aw khaafa ama waxaabuu ka baqayaa ziyaadata almaradi xanuunku inuu ku kordho hadduu soomo kafara ninkaa isagii wuxuu ku kafaaro gudayaa biicaami sitiina miskiina aw faqiiran inuu lixdan miskiin ama faqiir uu qoodiyo yadfacu oo uu siinayo likulli waaxidin minhum lixdankaa miskiin mid kastoo ka midaba muddan min acaamin mud raashina mud kale waa inagi hore usoo sheegnayo waa rodol iyo ulus oo wuxuu noqonayaa nuskiilo iyo wax yar kaasoo yujzibu fi lfirati wixii sakaatulfirida gudi jiray ah walaa yucimu raashin kaa siin maayo kaafiran gaal walaa haashimiyan reer bani haashim qof ahna siin maayo walaa mualibiyan reer bani lmualib waa reer bani haashim walaalkoodi iyagana siin maayo hadi dadkii aan sekada la siin jirin lama siinayo kafaaradiina dadkii aan sek dadkii sekadu waa ay u bannaanay ayaa kafaaradiina la siinaya marka sheekhu wuxuu inoo sheegay haddii soonkii uu qofku keri waayo in raashinka loo wareegayo shaarixa ku daray matniga kuma jirto waa arkaysaa way iska fiican tahay qofka haduu soonkii keri waaye iska fadhi in la yidhaahdo in raashinkaa bixi la yidhahdo malaha dhaantee laakiin culamada madhabku waxay rajaxayaan inaan soonka meel looga guuraa jirin oo raashinku aanu halkan soo gelin haduu soonkii markaa keli waayo meel soonkaa looga guuraa inaanay jirine dee qofkaasi maalintii uu awoodo uun markii awoodo helo soonkii uun uu soomayo wsala allah waslm calaa nabiyina maxamed allah aclam